بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال أبو عثمان قال أبو الفتح عثمان بن جني رحمه الله الxruuf اlusuul wالzawaa'id xuruufta usuusha ah iyo xuruufta zaa'idka ah alusuulu cinda ahli الsinaaca dadka aqoonta u leh tasriifka usuushu agtooda waxay ka tahay yani usuusha waxay u yaqaanaan ahlu الsinaaca waa dadka aqoonta u leh sarfiga dadka farsamada yaqaana markaa sinaacadu waxay noqon kartaa sinaacatu tasriif sinaacatu annaxwi sinaacat alcaruud waalqawaafi usuulu fiqi bay noqon kartaa xadiidka iyo musطalaxiisay sinaacadu iska noqon kartaa hadda sinaacada marka wuxuu ula jeedaa ahli sinaaca ahli tasriif dadka sarfiga yaqaana usuushu agtooda waxay ka tahay cibaaratun waa wax ka dhigan can ilxuruufi xuruufta ah, allatii xuruuftaasoo talzamu lkalimata kelimada laasime fii kulli mowdicin meel kasta oo min tasarufiha ah. tasarufkeeda ka mid ah maadi ha ahaato ficil hadduu yahay mudaaric amar isim faacil isim mafcuul masderka ama miimiya ahaado ama miim iyuusan ahaanin ismu zamaanka ismulmakaanka waxaas oo dhan mawaadicdaas oo dhan xuruufta laasimta mar kasta baa waxaa la yidhaahdaa alxuruuf اlusuul xuruufta usuulsha a la dhahaa oo tusaale ahaan akala hamzada iyo kaafta iyo laamtu marna dhici maayaan ama maadi ka dhig ama mudaaric ka dhig ama isim faacil ka dhig ama isim mafcuul akala waa ku jiraan saddexdoodii ya'kulu waa ku jiraan saddexdoodii aakil waa ku jiraan ma'kuul waa ku jiraan ma'kal waa ku jiraan aklan waa ku jiraan soo ma aha marna dhici maayaan saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa alxuruufu اlusuulu allatii talzamu اlkelima waa xuruufta kelimada laasimta fii kulli mowdicin meel kasta oo min tasarufa tasarufkeeda ka mid ah ama maadi ama mudaaric ama amar haddii ism uu yahana de tasarufkiisu wuxuu yahay marka la tafniyeyna iyo marka la jamcina iyo marka la taskiirina iyo marka la nisbayna asma tasarufkiisu waa kaas hadduu ism yahay oo jaamida yacni ilaa an yuxdafa in la xadfo maahana shay-un shay oo min alusuuli usuusha ka mid ah takfiifan takfiif in loo xadfa maahane way dhici kartaa xuruufta usuusha ah mararka qaarkood liajli takfiifi in loo xadfo way dhici kartaa soo ma aha way dhici kartaa ow licillatin caaridatin ama cillo caaridaa darteed in loo xadfo maahane liannahu maxaa yeelay yakuunu wuxuu ahaana xarafkii lidalika liأjli الtakfiifi wاlcilati اlcaarida takfiifka iyo cilada caaridada ah darteed buu wuxuu u noqonaa fii taqdiiri الhabaati fii taqdiiri اlwujuudi kaannahu mawjuud inuu joogan yahay buu ka dhigan yahay haddii takfiif loo xadfo ama haddii loo xadfo maxay licilatin caarida haddii loo xadfo kaannahu mawjuudun buu ka dhigan yahay marka laasimid la-aanta kelimada uusan laasimin ama dhicitaanka kelimada uu ka dhacay tusin mayso inuu zaa'id yahay ma tusinayso liannahu kalmawjuudi buu la mid yahay isagoo jooguu ka dhigan yahay ilaa an yuxdafa shayu min alusuuli takfiifan takfiifkaas maxaa soo hoosgelaya ma taqaanaa waxaa soo hoosgelaya waxaa soo hoosgelaa tusaale ahaan abun iyo akhun iyo xamun iyo damun iyo yadun iyo wixii laga xadfay liajli takfiifi loo xadfay licilatin caarida kuwa loo xadfay maxaa ka mid ah licilatin caarida waxaa soo hoosgelaaya wacadda waawdeeda markii mudaarica la joogo yaa ciidu sow lama dhaho waawdaas waa la jaraa licillatin tasriifiyatin baa loo jara oo ah liwuquucihaa saakina bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin licillatin caarida baa markaas ee alloo xadfay waxaa kale oo la a qaadin ya-deeda laamulkelimihii wuu xadfan yahay oo maxaa loo jaray licillatin caarida oo maxay tahay irtiqaau saakinayn kaannahu mawjuudu marka inuu joogu ka dhigan yahay ilaa an yuxdafa in la cadfo shay-un min alusuuli takfiifan liajli takfiif in loo xadfow licillatin caarida cillad oo soo korartay cillad tasriif yuu ka wadaa laakiin haddii xarafku uu yahay zaa'id waa iska dhacaa isagu licillatin caaridana udhici maayo litakfiifina udhici maayo isagaa iska dhacaya sida yakulu ya-deeda oo kale markii maadiga aad joogtaa kala soo dhihi maydid ya-dii ma dhacday mise ma dhicin yakulu ya-dii ku jirta waa dhacday oo tasarufkii ficilkan mid ka mid ahoo maadiga ah ay ku dhacday isimka faacilna way ku dhacee daari marka dhaal dii kuma jirto laakiin dhicitaankeedu liajli takfiifna ma aha licilatin caarida ma aha saa daraaddeed adaasi waa zaa'id marka liannahu yakuunu maxaa yaele xarfku wuxuu aanaa lidalika takfiifkaasi iyo cillada darteed haddii loo hadfo fii taqdiiri thabaati inuu joogan yahay buu ka dhigan yahay markaas waqad ixtaada tasriifiyuuna dadka sarfiga yaqaana waa dadaaleen fii simati daalika asalka sumadayntiisa iyo calaamadayntiisa way ku dadaaleen daalika wuxuu ku dhaca haddee usuushay ku dhace xuruufta usuusha ah asalka calaamadayntiisa bay u dadaaleen oo maxay sameeyeen bian qaabaluu bihi asalkii bay waxay ku aadiyeen fi tamthiili wasan saaritaanka oo min alficli ficilka wasanka laga saaro ficil keliya shardi maan hadduu doon buu iska noqonaye iyo walmuwaasanati lahu miisaan saaritaankiisa waxay ku aadiyeen faa alficli wa caynahu walaamahu bay ku aadiyeen xuruufta usuusha see lagu gartaa waxaa lagu garan karaa uu leeyahay markii miisaan la saaro miisaanka marka la saaraa xarafkan asalka ah fa buu ku aadaa ama cayn buu ku aadaa ama laam buu ku aadaa uu ku leeyahay saddexdaas mid a marka waa inuu ku aado hadduuba asal yahay bian qaabaluu bihi asalkii waxay ku aadiyeen fi tamtiili wuxuu ka wadaa miisaan saaritaanka in badanoo ka midana waa aragteen soomaa asagoo dhahaya mihaalu haadihi اlkelima mihaalu hadihi اlkelima muxuu ka wadaa wasnuhaa wasankeedu ka wadaa marka tamhiilkan iyo muwaasanadan uu isku cadfay labadoodu waa isku mid wuxuu leeyahay bian qaabaluu bihi asalkii waxay ku aadiyeen fi tamhiili miisaan saaritaanka oo min alficli ficilka miisaanka laga saaro iyo walmuwaasanati lahu miisaan saaritaankiisa asalkii miisaanka la saaro lahu asalkiibu u laabanaa la soco waxay ku aadiyeen faa alficli wa caynahu cayna alficli walaamahu bay ku aadiyeen marka haddii xarafkan uu fa ku aado ama cayn uu ku aado ama laam uu ku aado markii miisaanka la saaraa waa asal markaas haddee fa'dii caynta laamtana waa taqaanin almiisaanu atasriifi baa la yihahdaa miisaanka tasriifiga ah fa iyo cayn iyo laam haddii akala lagu yihaahdo xuruufteeda mawsuula mise waa zawaa-id miisaan baa saare markaasa waxaa leeda akala wasankeedu waa facala soo ma aha hamsadaa marka maxay ku aaday fa faaulficli ku aaday kaaftana caynulficli laamtana laamulficli idan saddexdoodani waa wad usuul waaye ilan fa iyo cayn iyo laam bay ku aadeen markii miisaanka la saaray wa qaabaluu bizaa'idi zaa'idkiina waxay ku aadiyeen lafdahu ereygiisii bay ku aadiyeen xarafkiisii bay ku aadiyeen bicaynihi nafsad ahaantiisa fii nafsi lmihaali miithaalkii wasankii naftiisa xaal uu ku sugan yahay lafdigaasu wasankii almasuuqi lasoo dhalaaliyey lilictibaari ay limacrifati zaa'idi min alasli wuxuu leeyahay xarafka zaa'idka ah si loo garto xarafkii zaa'idka ahay nafsad ahaantiisii baa lagu aadiyey isaga naftiisiiyaa lagu aadiyey oo ku jira miisaankii tasriifiga ahaa miisaanka tasriifiga ah oo loo keenay limacrifati zaa'idi min alasli zaa'idkii asalka in la kala garto ilaan fa iyo cayn iyo laa maxaa loo keenay sideedaba miisaankan tasriifiga muxuu faa'iideeyaa almiisaanu tasriifi faa'iidadiisu maxay tahay in laga garto in la kala saaro soo ma aha asalka iyo zaa'idka in la kala saaro loo keena soo ma aha almasuuqi almithaal waa wasanka almasuuqi loo keenay loo soo dhalaa lilictibaari ay limacrifati zaa'id min as ictibaar saasuu ka wadaa meeshan uu leeya waqaabaluu bizaa'idi lafdahu zaa'idkiina lafdigiisa ku aadiyeen muxuu ka wadaa tusaale ahaan kaiir ya-dan ku jirtaa waa zaa'id kaafta iyo ha'da iyo ra'duna waa usuul wasan markaan saaro marka waxay ii noqonaya faciil bay ii noqonaya soo maaha kaaftii marka maxay igu aadee fa'da ta'dana maxay igu aadee caynu kelima igu aadee ya-daanna ya-deediiyay ku aade soo ma jeedid waqaabaluu bizaaidi zaa'idkii xarafkii zaa'idka ahaay waa ya-da kaiir ku jirtaya bay waxay ku aabiyeen lafdahu xarafkiisii bay ku aabiyeen oo isla ya-dii ah laakiin ya-daas xagay ku jirtaa dambe fii bicaynihi nafsadahaantiisay ku aadiyeen fii nafsi lmithaali xaal uu ku sugan yahay wasankii wasankee faciil hadalkaas macnihiisa ma fahamteen yani wuxuu leeyahay xarafkan zaa'idka ah xarafkiisii nafsad ahaantiisaa lagu aadinaa hadduu ya yahayna yaa lagu aadina hadduu alif yahay alifaa lagu aadinaa hadduu ba yahay baa lagu aadina hadduu siin yahay siina lagu aadinaa midkan marka zaa'idka oo kelimada ku jira midka uu ku aadaa oo asaga nafsad ahaantiisa ahna wuxuu ku jiraa miisaankii tasriifiga ahaa buu ku jiraa macnaas waa la fahamsoo maaha saas ka wada waqaabaluu bizaa'idi xarafkii zaa'idka ahaana waxay ku aadiyeen lafdahu xarafkiisii nafsad ahaantiisa hadduu alif yahay aliftiisii hadduu siin yahay siintiisii hadduu cayn yahay wahaakada fii nafsi lmithaali xaal uu ku sugan yahay midkan oo wax lagu aabinaa midka lagu aadaa yacni fii nafsi lmithaali xaal uu ku sugan yahay wasankii nafsad ahaantiisa wasankii almasuuq ee lasoo dhalaa lilictibaari in lagu kala garto asalka zaa'idka walam yuqaabiluu bihi zaa'idkiina kuma aysan aadinin faa'al ficli kuma aadinin walaa caynahu kuma aysan aadinin walaa laamahu laamtis kuma aadinin bale lafaduu bihi zaa'idkii albatta go-naan waa ku dhawaaqeen sidiisay ugu dhawaaqeen ka wadaa sidiisaa marka ugu dhawaaqee min daalika waxaa ka mida qowluna hadalkeen aan dhahno qacada mihaaluhu haddaan wasan saarno mihaaluhu hadda wuxuu ka wadaa wasankiisa ya mihaaluhu ee wasanhu wasankiisu facala waaye falqaafu qaafta faau lficli waa faau lficli deen fa ay ku aadeen walcaynu cayntuna caynu caynu waaye wadaalu daal daalkuna laamuhu laamulficli waaye falxuruufu xuruuftu idan hadaba waa xuruuftee waa saddexda xaraf oo qacdaa qaaf iyo cayn iyo daal saddexdaas xaraf kulluhaa gebi ahaanteed usuulun waa usuul waa maxay usuulu tahay liannahaa tuqaabalu aw quubilat bilfaa'i waalcayni wallaam maxaa yeele fa iyo caynihi laam baa lagu aadiyey ay ku aaday fa idaa qulta haddaad tidhaahdo yaqcudu haddaad tidhaahdo zidtalyaa ayaadii baad ziyaadisay zidtalyaa ayaadii baad ziyaadinee dheh oo aad ku ziyaadinee xaggee wasankiisii yaqcudu sooma aadan dhihin oo ya sooma aadan kordhinin ya-daas ayadana waa inaad ku ziyaadiso maxay wasankii wasaara mihaalu mihaalkiisana yafcalu buu noqonayaa ya-dan marka waa zaa'id ya-dan zaa'idka a ya-deediyay ku aaday oo ku jirta yafcalu waa meesha uu ku leeyahay fii nafsi اlmithaali almasuuqi lilictibaar falyaa ya-du zaa'idatu waa zaa'ida liannaha laysat mawjuuda maxaa yeele ma joogto fii qacada qacdo kuma jirto adilada lagu garto ziyaadada waa saddex wayna noo imaan doonaan haddii ilaah yidhaahdo midda ugu muhiimsanna waxaa la yidhaahdaa waa daliilkaas waxaa la yidhahdaa daliil lishtiqaaq waa mid kada meeshan uu kugu sheegay لأنahaa laysat mawjuuda fii qacda markuu ku le waa ishtiqaaqi waaye daliil kaloo waxaa jira la yidhaahdo alabatu ziyaada kalabatu ziyaada daliil saddexaadaa jira adiladu marka way noo imaan doonaan haddii ilaa yidhaahdo oo waxay noogu imaan doonaan mawaadicu ziyaadati alxuruufi bay noogu imaan doontaa haddii ilaah yidhaahdo halkaas baa marka dhammaanteed insha allahu tacaala aan ku kala sheegi doonaa ayb wuxuu yidhi falyaa ya-du zaa'idatun waa zaa'ida liannaha laysat mawjuuda maxaa yeelay kuma jirto fii qacda qacda kuma jirto ishtiqaaqa marka wuxuu tusiyey markii ya-daani ay dhacday licilatin caaridana aysan u dhicin litakfiifina aysan u dhicin inay zaa'id tahay waa ishtiqaaqii adilada marka waa saddexaan dhahanay soo ma ahayn ishtiqaaq iyo qalabatu ziyaada iyo cadamu nadiir saddexdaas marka way noo imaan doonaa dii la yidhaahdo falqaafu qaafkii iyo walcayni wadaalu mawjuudatun waa joogtaa ayna tasarafat ilkelima kelimadu meel kastoo tasarufta naxwu qaacidun wa mutaqaacidun wa muqtacidun waa wada joogaan sooma jeeda qaaftii iyo cayntii iyo daalkii waa joogaan laakiin qaacid alifta ku jirtaaye muqtacid miyay ku jirtaa dirtu way ka dhacday ama ka maqan tahay fa fasuquuطuhaa fii muqtacid yadullu calaa ziyaadatiha soo maaha waa ishtiqaaqi muqtacid miimta ku jirtaa qaacid miyay ku jirtaa kuma jirto maqnaanshaha ay miimtu qaacid ay ka maqan tahay ama qaacaddo ay ka maqan tahay ama yaqcudu ay ka maqan tahayna wuxuu daliil u yahay miimtu inay zaa'id tahay yaqcudu yaada ku jirtaahi qaacid iyo mutaqaacid iyo muqtacid miyay ku jirtaa maqnaanshaday ka maqan tahay marka wuxuu ku tusinaya inay zaa'id tahay wahada huwa alishtiqaaq waa ishtiqaaqi markaas falalifu alifta iyo walmiimu miimta alifta qaacid ku jirta iyo walmiimu miimta oo mutaqaacid iyo muqtacid ku jirta iyo wataa-u ta oo muqtacid ku jirta zawaa'idu waa zawaa'id alifta qaacidna de waa ku jirtaa mutaqaacidna waa ku jirtaa miimtuna labadooda waa ku jirtaa oo mutaqaacidna waa ku jirtaa muqtacidna waa ku jirtaa wataau ta'dana mutaqaacibna waa ku jirta muqtacidnahe way ku jirtaa zawaa'id waa zawaa'id liannaha laysad mawjuuda mawjuudatan fii qacada maxaa yael qacado kuma jiraan waaye waa ishtiqaaqii walidaalika saa daraaddeed zidtahaa xuruuftaas fi lmithaali mihaalkii baad ku ziyaadine mihaalkii almasuuqi loo keenay liictibaari zawaa'idi zaa'idka in laga garto min alusuuli usuusha qaacid marka waxaa leedahay maxay wasankiisu muxuu noqonaa faacil marka qaacid aliftaa zaa'ida zaa'idka ah alifteedii nafsad ahaanteedii bay ku aaday aliftaasoo ku jirta fi lmiisaani tasriifi fii nafsi اlmithaali اlmasuuq lilictibaar buu ka wadaa fii nafsi اlmithaali masuuq lilictibaar waa qaacid dade waxaan ula jeedaa waa faacil la socyaa لأن ولذلika zidتha في المiثاaل miثaalki almasuuqi ee loo keenay لاctibaari zawاid zawاid in la garto min الusuuli mutaqaacidna wasankiisu muxuu noqonaa markaas mutafaacil muqtacidna wasankiisu muxuu noqonaa muftacil sideedaa uu dhawaaqee walam tuqaabil bihaa xuruftaas ku aadin maysid faa-an faa ku aadin maysid walaa caynan cayn ku aadin maysid walaa laama laamna ku aadin maysid ee xaraf xarafkiisa ku aadinee faqad baana waxaa caddaaday idan haddaba farqu maa bayna alasli wazaa'id farqiga u dhaxeeya kala duwanaanshaha u dhaxeeya asalka iyo zaa'idka waa caddaaday buu leeyahay waqad taqasaytu daalika arrinkaas kala tafriiqintiisa waan raad raacay fii tafsiiri tasriifi abi cuhmaan raximahu llah abuu cuhmaan almaasini tasriifkiisa tasriifkaas sharxitaankiisa baan ku raadraacay uu leeyahay tafsiirka hadda muxuu ka wadaa sharxitaankiisa waxaan soo sheegnay ibnu jinni inuu sharax ku leeyahay kitaab uu iska leeyahay abu cuثmaan almaazini loona yaqaano tasriif abi cuثmaan almaazini marka sharxiisana waxaa loo yaqaana almunsif baa loo yaqaana marka madbuuc waayo mawjuud waa la helaa marka wuxuu leeyahay meeshaas baan si fiican ugu raad raacay oo si fiican aan ugu faahfaahiyey buu leeyahay wayanbaqii waxaa habboon an taclama aydan lagu laabaya inaad ogaato inaad mar kale ogaato anna macnaa qowlinaa hadalkeenna alxuruufu zawaa'id marka aan leenahay ujeeddadiisu annamaa nuriidu bihi waxaan ka wadnaa oo keliya annahaa ayadu hiya ayaduba allatii midda inay tahay yajuusu ay bannaan tahay an tusaada in lagu siyaadiyo fii bacdi almawaadici meelaha qaarkood fayuqطacu calayhaa markaas waxaa la xukminaa fayuqطacu calayha ay fayuxkamu calayha markaas waxaa la xukminaa hunaaka meeshaas biziyaadati ziyaadaha lagu xukminaa idaa qaamat calayha adilaala haddii daliil loo helo ama daliilkaas ishtiqaaq ha ahaado ama cadamu nadiir ha ahaado ama qalabatu ziyaad ha ahaado xuruufu ziyaada toban soo nooma ahayn hum yatasaa'aluun ama sa'altumuuniihaa baa lagu jamcin jiray marka sidaa la leeyahay lagama wado meeshii siin aa ku aragto waa zaa'id hamze meeshaa ku aragto waa zaa'id waaw meeshaa ku aragto waa zaa'id saas lagama wado saasaa u qaadanin ee waxaa loola jeedaa haddii kelimadan xaraf lagu ziyaadin ziyaadadaasi waa inay tobankan mid kamida waa inuu noqdo tobankan xaraf mid kamida waa inuu noqdo allaahumma in ziyaadadu ay tahay maxay takraar inay taha maane hadday takraar ay tahay de xuruftoo dhan way ka wada imaane laakiin takraar haddaysan ahayn tobankan mid kamida waa inuu noqdo xarafka zaa'idka ah marka xuruufu zawaa'id macnaheeda saasaa laga wada lagama wado meeshii aad tobankan mid kamida ku aragto waa zaa'id saas loolama jeedo fayuqطacu calayha waxaa la xukminaa kelimadaas fayuqطacu calayha xuruuftaas waxaa la xukminaa hunaaka meeshaas oo lagu ziyaadiye yacni biziyaadati ziyaada lagu xukminaa idaa qaamat calayha dilaala haddii daliil loo helo marka dilaalana waa la yidhaahdaa dalaalana waa la yidhaahdaa dulaalana waa la yidhaahdaa daalku markaa saddexda xarako way ku bannaantahay waa masder dalla masderkiisa dilaalana waa la yidhaahdaa dalaalana waa la yidhaahdaa dulaalana waa la dhahaa waa muhallas alwal walasnaa nuriidu kama wadno walasnaa ma ahi nuriidu inaan ula jeedno annahaa iyada laabudda inay laga maarmaan ay tahay min an takuuna inay ahaato fii kulli mawdicin meel kasta zaa'idatan meel kasta ku haragtay inay zaa'id tahay saasuu lama jeednuu leeyahay fa haadaa midkaani muxaalun ay mustaxiilun waa mustaxiil waaye waa waxaan suuragal ahayn alaa taraa soo arki maysid anna awaa mihaaluhu mihaalkiisu facala facala inuu yahay haddii wasankiisu marka facalo yahay maxaa meeshaas ka fahamtay hamsadu inay tahay asal wawduna asal aliftan oo asalkeedu ya-da ahaydna inay tahay asal ilaan haddaysan usuuna usuul ahayn fa iyo cayn ilaam kuna aadeen soo ma aha wamaca dalika hamsadan iyo wawdan iyo ya-daani sa'altumuuniha waa ku jireen tumuuniha waa ku jireen hadda meeshaan usuul bay ku yihiin wa ana alhamzata hamzaday walwaaw wa ana alhamzata hamzada walwaawu saas uu idiin qori maayo wa ana alhamzata walwaawu walyaaa saas uma qoraayo saxmihaa maxaa la leeyahay walwaawa waa in saas la dhaho wa alhamzata hamzada iyo walwaawa waawda iyo allatii ya-daasoo inqalabat ilalifu aliftu canhaa iyada ay ka soo gadoontay ilaan awaa hadda alif baa u dambaysa aliftaasi laakiin waa munqaliba can yaa-in asalkeedii awaya bay ahayd kadibna taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu faquliba alifan su-aal baa marka halkan taalla su-aashaas guuleeda iskale awaa asalkiisii awaya buu ahaa waawdan taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablahu faqulib alifan maxaa loo cilay waaye alif maxaa loogu rogi waaye a soo saas ma ahayn waawdan caynulkelimaha waa mutaxarik fatxana way ka horeysa maxaa alif loogu rogi waaye alifaa ka dambaysa alif agee uga dambaysa yaa ka dambayse awaya soo ma aha asalkeeda ayadoo sidaas ay tahay maxaa waawdan alif loogu rogi waayey sababta loo cilaynaa laamulkilimaha oo cayntaan loo cilaynaya baa rabaa lant su-aasha sabab sababta laamulkilimaha loo cilay waa cilayday sabab caynta maxaa u cilay weysay maxaa u cilaali weysay cabdiramaan aye laba cila lama jamcin karo sax lama jamcin karo hal cila haddaan ka dhigto ka warran laamtana aan dhaafto cayntana aan cileeyo ya inay saakin tahay haye saddex alifa kulme haye oo maxaa alifka loo kulmayaada sideedaan u dhaafanaa hamsadana sideedaan u dhaafanaa markaasa waxaan leeyahay aya baan dhahayaa sax alifta ma waxay uga dambeynaya aa ka dambeysa ayaada maba cilaynaayo ha maxaa diidaya waa soo marnay ma haysaan e ha lamkaa la cileeyaa waa soo sheegnay kitaabka akhirkiisaan kusoo marnay afcaasha caynkaasna way badan yihiin hawaa iyo nawaa iyo kulli waa labada mid haddii cayntu ay jiran tahay oo ay cilaal u baahan tahay laamtuna ay jiran tahay oo ay cilaal u baahan tahay laamtaa la cileeyaa sababta loo cilaynaa waxay tahay laba culays haddii ay kulmaan labadooda midka daran baa la daaweeyaa laba cudur hadday kulmaan kan daran soo lama hormariyo in saas ahayn laamtan darafkay jirtaa darafkuna waa meesha ugu culayska badan kelimada saas ma ogedi cayntu marka xoogaa way ka fududahay cayntu iclaal waa u baahan tahay waa sax laakiin laamto iclaal u baahan kana culays badan baa meesha joogta markaa laamta markii aa cillayso cayntana kuma dari karti sababtoo ah laba iclaal oo mutawaaliyin hal kelimad kelima kuma kulmi karaan marka meesha culayska badan markii aad soo xallido middaan dhexda ku jirto oo caynta markaa u timaado ayadana ma iclaalin karta ilan laba iclaal oo mutawaaliyeyna kelimad kuma kulmi karaan sideedaa faraha uga qaadee macnahaas ma fahamteen saas waa markaas alaa taraa soo arki mayse ana awa mihaaluhu mihaalkiisa facala inuu yahay wa ana alhamzata walwaawa walyaa allatii ya-daaso inqalabat alifu aliftu cana ayaday ka soo gadoontay kulluhaa dhammaanteed ba usuul usuul inay tahay wain kaana qad yumkinu inkastoo suuragal ay tahay an takuuna inay ahaato xuruuftaasi fii kayri lmowdici meeshaan meel fii kayri hada almowdic yacni meeshaan meelaan ahayn zawaa'idda inay zawaa'id ku noqotaan waa dhici kartaa wa haadaa waadixun warkaas waa iska cadyahay buu yidhahda faahfaahin uma baana mawaadicu ziyaada meelaha wax lagu ziyaadiyo waclam ogow anna likulli xarfin xaraf kasta oo min haadihi اlxuruufi oo xuruuftan ka mid ah waa xuruuftee xuruuftii tobanka ahayd oo sa'altumuuniiha aan ku jamcinay waclam ogow anna likulli xarfin xaraf kasta oo min haadihi اlxuruufi mowdican meel baa u sugnaatay mowdicaas oo takuru fiihi ziyaadatuhu ziyaadadiisu ay ku badan tahay wa mawdican meel buu leeyahay meeshaasoo taqilu ay ziyaadatuhu ziyaadadiisu ay ku yar tahay fiihi mawdica dhexdiisa meel ziyaadadiisu ay ku badan tahay meel ay ku yartahay baa jira wa rubbama ikhtasa alxarfu waxaa dhici karta xarafka inuu la khaas noqdo bimawdicin meel mawdicaasoo laa yuujadu asaga aan la heli karin zaa'idan isagoo zaa'ida ilaa fiihi mowdicaas maahane waxaa dhici karta hal meeloo uu zaa'id uu ku noqdo inuu leeyaha dhici karta xaraf saasa xuruufu saalkmuniya maku jiraa hal meel keliya lagu ziyaadiyo laamtaa ka ah soo ma aha laamta waxaa lagu ziyaadiyey aakhirka sida zaydal iyo cabdal iyo keliyaa lagu ziyaadiyo sooma inaan dhicin kelimada aakhirkeedaa lagu ziyaadiyaa meelaan meeshaas in laguma ziyaadiyo warubama اkhtasa xarfu bimowdicin mowdicaas walaa yuujadu zaa'ida xarfkaan leeyaha siwa zayd ilaa fii mowdicaas maane facrif haddaba aqoonso tilka alamaakina meelahaas bimaa adkuruu laka waxaan kuu sheegi doonana ku aqoonso oo qawaacidda ah bimaa qawaaciddana ku aqoonso qawaaciddaasu adkuruhu laka aan kuu sheegaa walyakun ilxukmu xukunku cala alakari midka badan dushiisa aadolaa cala alaqali midka yar korkiisa yuusan ahaanin meeshaan wuxuu ku ishaaraa daliilkii aan u bixinay qalabatu ziyaada haddii ishtiqaaq lagu ogaado xaraf inuu meel zaa'id uu ku yahay ishtiqaaq baa waxaa lagu ogaaday ziyaadadiisu inay meel ku badan tahay kelimada awalkeeda tusaale ahaan kelimad rubaaci ah awalkeeda baa waxaa lagu ogaaday ishtiqaaqna laga soo ogaaday in tusaale ahaan xarafkan uu zaa'id uu ku yahay wax badan baa la arkay maalintii dambea waxaa la arkay kelimad ishtiqaaq aan loo hayn meel kaloo loo raacana lama arko waa kelimad rubaaci ah awalkeedan hamsa ku jirta wuxuu leeyahay hamsadaas waa inaad xukmido inay zaa'id tahay laakiin ishtiqaaq kuma tusinayo ziyaadadeeda ee waxaa ku tusinaya alxukmu cala alaktar maxaa yeelay hamzada in badan oo ka mid ah baa kelimaadka rubaaciyaadka ah waxaa lagu arkay tusaale ahaan hamsadaan ka soo qaadaynaa tusaale ahaan waxaa lagu arkay inay awalka zaa'id ay ka noqoto baa lagu arkay haddii marka kelimad ay noo timaado oo rubaaci awalkan hamse ay ugu jirto ishtiqaaqna aynaan haynin waa inaan kuwii saaxiibadeeda waa inaan raacino meeshii maalin kasta aa mari jirtay maalinta dambe inaan mare waa waa la qiyaasi karaa soo maaha tusaale ahaan axmar iyo asfar iyo akbar iyo acdam iyo aswad iyo abyad iyo akhdar iyo asraq iyo waxaas oo dhan hamsadooda baa zaa'id soo ma aha waxaana lagu ogaaday maxay ishtiqaaq sababtoo min alxumrati baa laga keenay wa min al waxaa laga keenay wamin wamin albayaadi baa laga keenay wa min azurqati baa laga keenay wa min alcidama baa laga keenay ishtiqaaqa marka waxaa lagu ogaaday hamsadaas oo akbar iyo asraq iyo aswad iyo axmar ku jirta inay zaa'idka ishtiqaaqan ku ogaanay laakiin waxaan haynaa kelimad ishtiqaaq meel loo raacaan lahayn oo ah afkal afkal wuuna noo sheegi doonaa haddii ilaa yidhaahdo afkal macnaheedu waa qofka inuu gariiro cabsi darteed waa inuu la gariiro asaabathu afkal baan lahaa qofkaas waxaa ku dhacay gariir baa ku dhacay afkalun ma ahaya munsarif ma ah waa kayru munsarif walmaanicu lahu min asarfihe alwasfiyatu wasnu ficli baa ku jiro sida axmar asfar oo kale waaye baa ku jirta asaabatu afkalu baan lahaa qofkaas afkal baa ku dhacay yani gariir cabsi darteed ishtiqaaq hadda loo raaca lama haayo laakiin waxaan xukminaynaa haddana hamsadan inay zaa'id tahay daliilka lagu xukminaa muxuu yahay qalabatu ziyaada qalabatu ziyaada waxaa loola jeedaa liannaa calimnaa galabata ziyaadati اlhamza fi hada almowdici biاlishtiqaaq fanaxkumu اlآana biziyaadatiha bihada اdaliil aladi huwa qalabatu ziyaada qalabatu ziyaada marka lagu xukminaa walyakun ilxukmu xuunku aado cala alakar sida badan korkiisa kuwa badan korkooda aado laa cala alaqali mid yar laakiin haddii laba meel iyo wax lamida ay noqdaan kaas daliil ma noqdo qalabatu ziyaada lama dha waa in ziyaadadu qaalib waa inay noqoto wallahu aclam markaas maanta